الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أبو درداء waxaan qaadanaynaa saxaabiga lagu magacaabo abu dardaa kaana abu dardaa wuxuu ahaa yadfacu mid isaga celiya oo isaga riixa canhu xaggiisa addunyaa adduunka biraaxitayni labadiisa calaacalood ama labada gacmood iyo wasadri xabadkaba adduunkii baasuu u riixahayay wuxuu jeeday inuu labadii gacmood iyo xabadkaba ku riixo isaga fogeeya cabdiraxmaan ibni cuf baa sidaa yidhi nahada waa soo booday oo uu soo hinqaday cumayr bin maalik alkhasrajiyu ninka lagu magacaabo cumayr bin maalik alkhasrajiyu almukanna oo lagu kunyeeyo lagu naanayso biabi dardaa'i min nawmihi hurdadiisii ayuu ka soo kacuu ka soo baraarugay mubakiran goor hore wakhti hore iyo aroor hore ayuu hurdadiisii ka soo hinqaday wamada wuxuu u dhaqaaqayuu aaday ilaa sanamihi sanadkiisii alladii kaasoo nasabahu uu ku suray ama uu ku taagay fii ashrafi makaanin meel meesha ugu sharaf badan oo min beytihi gurigiisa ka mid ah sanad qol uu geliyey qol aad u fiican oo sharaf leh oo sanadkiisii uu surtay buu aaday faxayaahu wuuna salaamay subax kasta saasay yeeli jireenoo asnaamtay salaamahayeen faxayaahu wuu salaamay wadammakahu wuxuu marmariyey bianfasi maa shaykan ugu fiican xawaahu laga helo ama yaala matajaruhu dukaankiisii alkabiiru oo weynaa oo min atiibi catar ah xatar midka ugu qiimaha badane ugu sarreeyo ugu nifsane ugu qaalisan ee dukaankiisa laga helo kaasuu markaa mariyey uma ka bacdi alqaa wuxuu ku tuuray calayhi sanabkiisii korkiisa uu saaray waaye hawban maro jadiidan oo cusub oo min faakhiri alxariiri xariirta midda ugu faakhirsane ugu qaalisan ah ahdaa'u uuna u soo hadiyeeyey ilayhi xaggiisa bilamsi shalay axadu tijaari ganacsatada mid ka mid ah alqaadimiina calayhi ee dushiisa uga soo galay min alyamani yaman ganacsatadii tujaarta waaweyn mid ka mid ah oo yaman ka yimid yaa shalay mara xariir ahoo qaali hadiye ugu keenay asagana sanadkiisii wuu hadiyeeyey markaasuu dusha ka saaray walamartafacat ishamsu qoraxdii markay kor noqotay kaadara wuxuu ka baxay abudardaa manzilahu gurigiisii mutawajihan mutawajihan asagoo u sii jihaysan oo u sii socda ilaa matjarihi dukaankiisii dukaankiisu markaa u sii socdaayuu gurigiisii ayuu ka soo baxay markay qoraxdu kor noqotay fa idaa shawaaricu yarib magaalada madiina waddadu shawaaricdeeda iyo wa wadooyinkeedii waddooyinkeedii waaweynaa tadiiqu waxaa cidhiiriyey biatbaaci muxammedin nebi moxamed raggii raacay adbaacdii rasuulkaa magaalada madiinoo dhanba cidhiiri ka dhigtay wahum caa'iduuna ayagoo ka soo laabtay min bederin dagaalkii beder wa amaamahum wa amaamuhum hortoodana afwaajun jameeco iyo koox ay tahay alasraa alasraa'u qafaal ahoo min qurayshin qoraysh laga soo qafaashay fa faaswarra canhum waa ka leexday marka wuu ka sii jeestay macnaha ma jeclaysanine waa ka iishay xaggooda laakinnahu laakiinse maa labisa maba daahinba an aqbala inuu ka hor yimid calaa fatan shaab oo minhum ka mid ah ragga yantamii ila alkhasraji loo tiiriyo kuna abtirsado reer khasraj xaggooda nin yantami ahoo lo ka mid ah oo reer khasraji ah ayaa ka hor yimid wa sa'alahu wuu su'aalay can cabdullaahi bnu rawaaxa cabdullaahi bnu rawaaxa iga warrama buu yidhi abuudarda baa dhahaya cabdullaahi bnu rawaaxa saaxiib bay ahaan jireen nebiga ayuuna rumeeyey cabdullaahi bnu rawaaxa asaga iiga waran buu yidhi faqaala lahu اlfataa shaabkii alkhasrajiyu ee reer khasraji ahaa wuxuu yidhi laqad ablaa wuxuu ka muujiyey fi lmacrakati goobtii akrama albalaa'i cadaratan u fiican wacaada saaliman asagoo bad qabana wuu soo noqday haaniman haniimo wataa waam'anahu calayhi waam'anahu wuu dejiyey uu xasiliyey macnaha calayhi dushiisa macnaha ninkaasi nin bed qaboo fiican waaye waxaasuu uga sheekaysuu markaa u xasilo walam yastaqrib ma yaabin oo lama yaabin oo ma qariibsanin alfataa wiilkii dhallinyaraha ahaa su'aala abi dardaa'i abii darda su'aashiisa iyo weydiisigiisa can cabdullaahi ibnu rawaaxa u weyddiiyey waayo lamaa kaana wixii yaclamu uu ka ogaa annaasu dadka jamiican dhammaantood lamaa kaana wixii yaclamu uu ahaa mid og annaasu dadka jamiican dhammaantood ayuusan la yaabin oo min awaasiri alukhuwati walaaltinimada xirnaanteeda ah awaasir isku xirnaanta walaaltinimo ee ka dhaxaysay allatii taasoo kaanad ahayd tarbitu mid isku xirta baynahumaa labadooda yay dadkoo dhan ogaa marka saa darteed muusan qariibsanine lama yaabin su-aashiisa dalika arrintaana waxay ahayd lianna abaadarda abaadarda iyo wa cabdullaahi bnu rawaaxa kaanaa muta'aakhayayni laba walaala ayay ahaayeen fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga falammaa goortii jaa alislaamu islaamkii uu yimidna ictanaqahu waxaa qoorqooreeyo islaamnimadii soo galay ibnu rawaaxa wa acrada waxaa ka jeestay canhu islaamnimada xaggeeda abudardaa laba saaxiiboo walaalaa xillay jaahilu ahaayeen islaamku markuu yimid ibnu rawaaxana wuu rumeeyo nebiguu raacay abidardaana wuu ka jeestay laakina laakiinse daalika arrintaa lam yaqtac ma aysan goynin maa bayna arajulayn labadaanin wixii ka dhaxeeya oo min watiiqi alawaasiri min wahiiqi اlwaasiri xiriirka adag ahaa xiriirkii awaasirtii xoogga badnaa ee ka dhaxeeyey walaaltinimada ma goynin hadduu ninkan islaamay kanna uu ka jestay id wakhti dalla uu noqday ama uu ahaa cabdullaahi bnu rawaaxa yatacahadu mid ku badbadiya abaa dardaa biziyaarati booqashada wax badan buu booqanayo yatacahad uu wahaayo uu la balbalamaayey amase wuxuu ku badinahayay abaadardaa biziyaarati booqashada wayadacuuhu wuxuu ugu yeerahayay ila alislaami islaamnimada wayuraqibuhu wuu jeclaysiinahayey fiihi islaamnimadii waya'saf wuxuu asaf uga samayn jiray uu u tilmaami jiray inuu ka xun yahay calaa kulli yowmin maalin kasto yamdii martay min cumrihi cumrigiisa wahwa mushrikun asagoo mushrik ah taana inuu asaf ka yahay uu aad uga xun yahay buu tusi jiray wasala waa uu soo gaaray abudardaa ilaa madajadihi makaanu ganacsigiisii dukaankiisii ayuu yimid watarabbaca wuxuu afar gees ugu fadhiistay calaa kursiyihi alcaali kursigiisii sarreeyey ilan waa badrooniya kursigii sarreeyey ayuu si fiican ugu fadhiistay wajacala wuxuu guda yabiicu inuu iibinahayo wayashtari uu soo iibsanayo waya'muru uu amrayo khilmaanahu shaqaalihiisa wayanhaahum waxna uu ka reebaayo war kan qabta kan xagga geliya kan saa yeela waxna wuu ka reebaayo waxna waa amraaye shaqadiisii ayuu iska dhex galay wahwa asagoo laa yaclamu aanan shay-an waxba ka ogayn mimaa yejriya waxa ka dhacaya fii manzilihi gurigiisa gurigii uu ka soo tegay qisada ka dhacaysana ma ogaa suuqiisuu fadhiyaa iyo dukaankiisa waa iibinayaa waa soo iibsanayaa khilmaantii carruurta u shaqaysay addoommadana waa amrayaa waana ka reebayaa fa fii dalika alwaqt isla waqtigaa gudihiida kaana cabdullaahi bnu rawaaxa wuxuu ahaa yamdii mid sii aaday oo tegay ilaa beyti saaxibihi saaxiibkii abidardaa gurigiisa waqad cazama wuxuuna goostay calaa amrin arin maalintaa go'aan buu gaaray ibnu rawaaxa falammaa balaqa markii uu soo gaaray albayta gurigii ra'aa wuxuu arkay baabahu albaabkiisii oo maftuuxan furan oo absara wuxuu kaloo arkay ummu dardaa'i ummu darda waa abidarda xaaskiise oo fii finaa'ihi albaabka bannaankiisa taagan fa qaala wuxuu yidhi assalaamu calayki yaa mut allah nabadgelyo korkaaga ha ahaata addoontii alleh faqaalad waxay tidhi wacalayka asalaamu yaa abi abidardaa adna nabadgelyo korkaaga ha ahaato abi darda walaalkiisiiyow faqaala ayna abudardaay aaway abu darda buu yidhi faqaalad waxay tidhi dahaba ilaa matajarihi ganacsigiisii buu aaday walaa yalbihu mana daahin an yacuuda inuu soo laabto macnaha waxaa ma daahaayo oo wuu soo noqonayaa mardhow macnaha saasay markaa ula jeedaa walaa yalbathu ma daahayo kama dib dhacaya an yacuuda inuu soo noqdo dhowaan fa qaala wuxuu yidhi adaniinii ma ii fasaxaysaa inaan guriga galo inaan guriga galo ma ii idmaysaa fa qaalad waxay tiri cala araxbi waasacati soo dhowow cala araxbi waasacati waxay ula jeedaa makaan raxbi ah iyo qalbi furan ku soo dhowow wa afsaxat waxay u bannaysay ay u waasicisay lahu asaga aariiqa waddadii wamadad waxay iska aaday ilaa xujratihaa qolkeedii washtaqalat way ku mashquushay wainshaqaladna waxay kaga mashquushay canhu xaggiisa biislaaxi sha'ni beytiha xaaladda gurigeeda inay islaaxiso xaaqid iyo fiiqid iyo sariir iyo waxbay ku mashquushay iyo wa ricaayati atfaaliha ilmihiida ricaayadeedii ilaalintooda iyo uqubayntoodii waxbay ku mashquushay wa akhraja wuxuu la soo baxay quduuman garweyn buu la soo baxay ama faas buu la soo baxay amase wuxuu la soo baxay wax wax lagu jejebiyo axdarahu macahu uu watay asaga shay u xaadirsanaa oo quduum ahoo garweyn ama micwal ah suu u jejebiyo asnaamta ayuu la soo baxay wamaala wuxuu la iishay cala asanami sanamkii wajacala wuxuu gudagalay ibnurawaaxa yuqaطicuhu bihi inuu ku googoynaayo ku jejebinaayo wahuwa yaquul asagoo odhanaya alaa kullu maa yudcaa maca allaahi baailun alaa kullu maa yudcaa maca allaahi baailun alaa hooyay kullu maa shay kasta oo yudcaa la caabudo loo yeerto maca allaahi ilaahay micigiisa baailun waa baail cibaadadooda falamaa faraqa markuu faaruqay uu dhammeeyey min taqatiicihi googoyntiisii haadara albayta gurigii uu ka soo baxay waa iska tegayba wadakhalad way soo gashay ummu dardaa ila alxujrati qowladii allatii qowladaasoo fiiha sanamu sanamkii uu yaalay fa suxiqad waa la mir daboolay marka way suuxday xiina waktigii ra'tu ay aragtay qad qadaa inuu noqday ajadaadan go'go iyo burbur wawajadad waxay heshay ashalaa'uhu gogo'isiina mubaciratan in lagu qubay oo lagu daadiyey cala alardi dhulka ashlaabii iyo sanabkii go'go'iisii oo mubcafir ahoo daadsan oo lagu daadiyey cala alardi dhulka wa jacalat waxay guda gashay ummu dardaa taltimu inay garaacaysee dharbaaxayso khadayha dhabanadeeda wahiya taquul ayna odhanaysa ahlakatnii yabna rawaaxa ahlakatnii yabna rawaax waad i halaagtay ibnu rawaaxow waad i halaagtay oo waad i xumaysay saa ayadoo dhahaysaa lam yamdi kama soo wareeganin hayru qaliilin wax badan xataa caada ilaa uu soo laabtay abudardaa ilaa manzilihi gurigiisii buu ku soo noqday fara'aa wuxuu arkay imra'atahu naagtiisii oo jaalisatan fadhisa cinda baabi alxujrati qowlada albaabkii agtiisa albaabka qowladda cinda baabi alxujrati xujradii iyo qowladii albaabkeeda ag fadhida allatii qowlkaasoo fiiha asanamu sanamku uu ahaa waayo tabkii ayadoo oynaysa oo tanshiju aad u qaylinaysae barooranaysa ayuu markaa arkay wa calaamaatu alkhawfi cabsida calaamaadkeedana oo minhu asaga xaggiisa ay ka baqaysa baadiyatan ay tahay mid ka muuqata calaa wajhihaa wejigeeda fa qaala wuxuu yidhi maa sha'nuki naa maxaa ku helay xaalkaagu muxuu yahay qaalad waxay tihi akhuuka cabdullaahi bnu rawaaxa walaalkaa cabdullaahi bnu rawaax ayaa jaa'anaa noo yimid fii kaybatika maqnaashahaada wa sanaca wuxuu ku sameeyey bisanamika sanabkaagana maa taraa waxaan aad arkayso fa nadara ibnu abudarda wuxuu eegay ila sanami sanabkii fawajada wuxuu helay xutaaman asagoo burbursan fastashaada wuu huray marka hadaban xanaaq aad buu u xanaaqo waa la huray xanaaq wahama wuxuu damcay an ya'hara lahu inuu u aaro uu sanadkiisa uga soo aargudo ninkii walaalkii ama saaxiibka ahaa laakinahu laakiinse maa labisa maba daahinba qaliilan wax yar ma nagaanin xataa hada'at ilaa ay degtay haa'iratuhu wixii haayey haa'iradii iyo wixii uu damca inuu ka aargudo waa ka degtay wasakata waxaa ka xasilay canhu xaggiisa qadabuhu xanaaqiisii fafakkara waa uu fakeray fii maa xadaa wixii dhacay ayuu ka fakeray uma kabacdi qaala wuxuu yidhi low kaana hadduu ahaan lahaa fii haada asanami sanamkan ee kan ah khayrun mid khayr leh oo khayr ku sugan la dafaca aladaa can nafsihi dhibka ayuu nafsadiisa ka celin lahaa iska daa wax kale inuu ani wax ii taran meesha u dhigtay sanadkan hadduu faa'iida leeyahay naftiisuu difaaci lahaa umma intaa ka bacdi inqalaqa waa soo dhaqaaqay min tawihi isla saacaddiisaas isla markiiba ilaa cabdullaahi bnu rawaaxuu soo aaday wamadayaa way tageen macan ayagoo wada jira ilaa rasuuli illaahi rasuulka allay u tageen sala allahu calayhi wasalam wa aclana wuxuu cilaansaday uu bannaanka dhigto u caddeeyey waa abudardaa'i dukhuulahu gelitaankiisii fii diin illaahi ilaahay diinkiisa uu soo galay fa kaana darda wuxuu ahaa aakhira ahli xayatin xaafadda ehelkeeda ka ugu dambeeyey islaaman islaamnimada xaafadii u deganaa odayaashii dhammaan way wada islaameen asagaa dhinnaa aamana wuu rumeeyey abudarda mundu laga bilaabo allaxdat اluulaa billaahi macnaha laxdadii hore isla saacaddiiba billaahi buu rumeeyey wa rasuulihi buu rumeeyey iimaanan buu rumeeyey iimaan khaalada dheehay oo dhex galay fii daratin oo fii kiyaanihi darra waa wax aad yaad u yar oo jiritaankiisii ka mid ah asagoo dhan ayaa wada rumeeye macnaha wanadina wuxuu ka shallaayey uu ka qoomameye nadaman qowmamo kabiiran oo weyn calaa maa faatahu wixii dhaafay oo min khayrin khayr iyo wanaag ahna wuu ka faraqaniinay waadaraka wuxuu ogaaday idraakan ogaasho camiiqan xeel dheer maa sabaqahu waxay uga hormareen ilah xaggiisa asxaabuhu asxaabtiisa oo min fiqi lidiin illaahi min fiqihin faham la fahmo lidiin illaahi diinka alleh iyo wa xifdin xifdin la xifdiyo likitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa wa cibaadatin cibaado iyo wataqo alla ka cabsi addakharuuhumaa ay u kaydsadeen lianfusihim nafafyaalkooda cinda allaahi alla agtiisa ay u dhigteen tiina aad buu uga qoomameeyo wuu ogaaday facazama wuxuu goostay calaa an yastadrika inuu haleelo ee uu ka daba taga maa faatahu wixii dhaafay biljuhdi dadaal aljaahidi oo weyn dadaal xoog badan inuu kaga daba tago ayuu go'aan ku gaahay iyo wa an yuwaasila inuu isdabadhiguu xidhiiriyo kalaala leyli nooga habeenkii bikalaali nahaari daalka maalintii inuu dabadhigo maantoo dhan camal iyo qur'aan akhri hadduu ku jiro asagoo daalan haddana caawa inuu dabadhigo waa nuwaasila inuu isdabadhigu xidhiiriyo kalaala leyli habeenka daalkiisa bikalaali nahaari maalinta daalkeeda xataa yalxaqa ilaa uu haleelo biragbi jamiicadii oo yataqadama calayh uu ka hormaro wuxuu go'aan ku gaaray dadkii dhaafayna inuu ka daba tago uuna ka hormaro faاnsarafa wuxuu u gadoomay uu u jeestay ila alcibaadati cibaadadii alleh insiraafa almutabatili nin go-ay insiraafkiisoo kale nin cibaadadii u go'ay oo howl kale aan qabanaynin oo kale ayuu ugu go'ay cibaadadii wa aqbala wuxuu qaabilay cala alcilmi cilmiga barashadiisa iqbaala damaana nin haraaban oo ooman suu biyaha u qaabilo oo kale waa aquba wuxuu ku dul fooraray calaa kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa yaxfadu asagoo xafidaya kelimaatihi kelimaadka qur'aanka wayatacamaqu oo ku xeel dheeraanaya fahma aayaatihi aayaadkiisa inuu fahmo kelimaadka iyo xarfahana inuu xafido aayaadka ku dhex jiray mafhuumkana uu markaa fahmiy macnahooda walamaa ra'a markii uu arkay adtijaarata tijaaradii tanqusu inay ka wasaqaynayso ay ka carawinayso calayh korkiisa ladata alcibaadati cibaadada macaankeeda oo watafuutu ay dhaafsiinayso calayhi korkiisa majaalisa alcilm goobaha cilmiga tarakaha wuu isaga tegayba hayra mutaradidin asagoon ka laalaabanayn walaa aasifin aanan ka murugoonaynin quful buu saaray dukaankii waana ka soo tegay waqad sa'alahu waxaa su'aalay fii daalika arrintaas saa'ilun saa'il waniyo maxaa dukaankaagii u xirto ganacsiyaad uga tagtay fa ajaaba waa jawaaboo wuxuu ku jawaabay laqad kuntu waxaan ahaan jiray taajiran taajir ganacsado ah qabla cahdii ballantaydii ka hor oo birasuuli illaahi rasuulka sal allau calah wasalam intaanan nebi moxamed soo rumaynin ka hor ayaan ahaa nin taajir ah oo ganacsada ah falammaa aslamtu markii aan islaamay aradtu waxaan doonay an ajmaca inaan kulmiyoon isku wado bayna atijaarati waalcibaadati ganacsigii iyo cibaadadii falam yastaqim lii way ii toosi weysay maa aradtu wixii aan doonaayey waa isku keeni waayeyo waa ii hagaagi waysay taraktu tijaarata tijaaradii baan ka tegey wa aqamtu waxaan ku nagaaday oo aan wa aqbaltu dhe waxaan qaabilay cala cibaadati cibaadadii cibaadadiina waan qaabilay tijaaradiina waan ka tegey buu yidhi mar allaala markay isukay toosi weysay ayna ii hagaagi waysay wa aqbaltu waxaan qaabilay cala alcibaadati waladii macbuudkii nafs abi dardaa abi darda naftiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye maa uxibu ma jecli an yakuuna lii inay ii ahaato alyowma maanta xaanuutun dukaan inaan maanta dukaan ku yeesho oo calaa baabi almasjidi masaajidka albaabkiisa ku yaala oo falaa tafuutunni aysanna iga fakerinin iga tegaynin salaatun salaad maca aljamaaca jamaacada micigeeda waayo dukaankaaga markuu meeshaa ka soo horjeedo jamaacada ku dhaafi mayso uma intaa ka bacdi abiicu washtaraa aan gadoon soo gato oo faarbixu aan ribxoon faa'iido kulla yowmin maalin kasta alaaami'a diinaar saddex boqol oo diinaar inaan faa'iido ma jecli buu dhahay maanta iska daa wax kale uma kabacdi nadara wuxuu eegay abudarda ilaa saa'idihi kii su'aasha weydiinaya wa qaala wuxuu yidhi innii anigu laa aquulu ku odhan maayo dhihi maayo ina allaha ilaahay caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye xarama albayca beece buu xaaraantinimey anigu saa dhihi maayo waayo wa axalla allaahu albayca waxarama alriba waa bannaan tahay walaakinii laakiinse anigu uxibu waxaan jeclahay an akuuna inaan ka mid ahaada min aladiina kuway laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi beec iyo tijaarada dikriga alla aysan ka mashquulinin lam yatruk kama tegin abudardaa atijaarata tijaarada faxasbun keliya tijaarihi ganacsi keliya kama tegin wa innamaa taraka adunyaa adduunko dhan buu ka tegay wa acrada wuxuu ka jeestay can ziinatahaa quruxdeedii wa suqrifahaa dhalaalkeeda waktafa minhaa wuxuu kaga kaaftoomay oo kaga filnaaday xaggeeda biluqmatin hal qaadasho khashinatin oo qalalan oo tuqiimu uu ku istaajiyo sulbahu dhabarkiisa hal mari wax yaroo qaadasho ah uu dhabarkiisa ku istaajiyo iyo dawbin maro safiikin oo adag ayadana oo yasturo jasadahu jasadkiisa uu ku asturo intaasuu kaga kaaftoomuu adduunka qaadan jiray faqad nasala waxaa u soo martiyey bihi asaga jamaacatun koox fii laylatin habeen shadiidat alqarri qabow daran jiro qaasiyata albardi qabowgeedana uu aad u adag yahay habeen aad u qabow oo qabow daran jiro yaa marti u timid qaasiyat alberdi faarsala ilayhi wuxuu u diray طacaaman cunto sakhinan kulul walam yabcaث ilayhim uma dirin biluxfi e, busto luxuf iyo waxay isku duubaan lixaafka waa go-a la isku duubee busto ay qabowga ka galaanna uma dirin falamaa hamuu markay damacday martidii binawmi hurdo iyo e, inay seexdaan jacaluu waxay guda galeen yatashaawaruuna inay ka tashanayaan fii amri luxfi ee bustaha arrintiisa see yeelnaa meeshuna waa qabow ninkiina wax bustaa nooma soo dhiibine faqaala waaxidun martidii mid ka mid ah faqaala waaxidun mid wuxuu yidhi oo minhu martidii ka mida ana adhabu ilayhi anaa u tegaye wa ukallimu anaa la soo hadlaya buu dhahay buste maxaa noogu soo dhiibaysaan leeyahay fa qaala lahu aakhar ku kala yidhi dacwar iska daa sideen aan ku seexane fa abaa wuu diidey wamadaa wuu soo baxay wuu soo dhaqaaqay xataa waqafa ilaa uu soo istaagay calaa baabi xujratihi qowladiisii albaabkeeda fara'aahu wuxuu arkay abudardo qadija jiiftay wamra'atuhu naagtiisana jaalisatun ay tahay tii fadhisa qariiban minhu meel asaga u dhow laysa calayhaa korkeeda iyo wa calayhi korkiisana ma saarna ilaa hoobun khafiifun mara yar maahane laa yaqii aan ka ilaalinin min xarin kulayl walaa yasuunu aan ka ilaalinaynin min bardin qabow hadduu qabow jirna qabow ka deeqi maayo hadduu kuleel jirna kuleel ka ilaalin maayo fa qaala arajul ninkii baa soo baxay oo la celin waayey dhahay anaa la soo hadlaybaa liabidardaa darda wuxuu ku yidhi maa araaka maa araaka bitta maxaa dhacay buu yidhi oo aanu arkahayo inaad bariday adiga ama maa araaka arki maayo bita inaad bariday oo aad seexatay ilaa kamaa nabiitusaan u barinay naxnu anagoo kale maahane war ninyow busta la'aanta aan nahad adna tahee maxaa dhacay ayna mataacukum alaabtiinnii aaway fa qaala wuxuu yidhi abuu darda lanaa daarun daar baanu leenahay aqal baa hunaag meeshaa noogu yaala nursilo waan u dirnaa ilayhaa xaggeeda tibaacan si isdabajoog ah kullamaa naxsilo wax allaala wixii aan helno oo na soo gala calayhi korkiisa oo min mataa'in mataaca meeshaasaan u dirsanaa guri aan halkaa ku leenahay walow kunnaa haddaanu ahaan lan istabqaynaahu kuwa reebtay oo baaqi yeesha fii haadihi daari daartan ee tan ah shay-an shay haddaan ku reeban lahayn oo minhu alaabta ka mida la bacadnaa bihi ilaykum waan idiin soo dir lahayn buu yidhi wax yaala maba lahanba guri kaloo meeshaa noog yaala aabta gashanaa uma intaa ka bacdi inna fii ariiqina waddadeena alladii waddadaasoo sanasluku aan u qaadno oon u marno ilaa tilka daari daartaas ayadaa caqabatan buur baa ku taala ka uudan oo dhib badan buur baa ku taalla buu yidhi daarta marka loo sii socdo buurka uud ahoo tacab badan koritaankeeda ayaa meesha ku yaala guriga asagaa almukhifu midka khafiifa kan fudud fiihaa gudaheeda buurtaa inuu rabo hadduu rabo inuu koro qofka fudud khayrun wuu ka khayr badan yahay min almuhqali midka culus ninka raran ee dembiil iyo alaab iyo raashin ku wada buurtii ku-uudka ahaydee dhibka badneed waa kora hadduu dhaho ma kori karo waxaa ka khayr badan midka khafiifka midka musqilkaee culus laakiin kaan waxba dabarka u saarnayn ayr buu markaa korayaa faaradnaa waxaan doonnay buu yidhi an nukhafafa inaan iska khafiifino min afqaalinaa culaysyaalkeena cala annaas say noogu suuro gasho oo ay suuragal noogu noqoto najtaasu inaan gudubno si buurtaa dhibka badan koritaankeeday noogu khafiif noqoto ay noogu suuro gasho waxaan doonnay inaan iska khafiifino afqaalka iyo culaysyaalka uma kabacdi qaala lirajuli ninkii ayaa wuxuu ku yidhi abidardaa dhahaye afahamt ma garatay ma fahamtay waxaan ula jeedo faqaala nacam fahimtu buu yidhi waan fahmay wajusayta khayran khayr ha lagugu jaasiye wa fii khilaafati alfaaruuq cumarulfaaruuq khilaafadiisii ridwaanullaahi calayh araada wuxuu doonay min abi dardaa abi darda ayuu ka doonay an yeliya inuu madax uga dhiga lahu asaga an yeliya inuu u dhiibo lahu asaga camalan shaqo oo fi shaami shaam loogu dhiibo fa abaa wuu diiday inta badan yilyaha waxaa loola jeedaa in madax laga dhigo ama barasaaf laga dhigo ama maxkamad la fadhiisiiyo oo cumaal laga dhigoo la shaqaaleeya shaam wuu diiday fa asara calayhi waana ku adkaastay waa ku adkaystay dushiisa fa qaala wuxuu yidhi idaa radiita haddaad raalli tahay oo aad cumarow raalli minii xaggayga iiga noqonaysa an adhaba inaan aado ilayhim xaggooda liucallimuhum saan u soo bara kitaaba rabbihim rabbigood kitaabkiisa wa sunnata nebiyihim nebigooda sunnadiisa usallii aan soo dujiya bihim ayaga daabtu waan baxayaa buu dhahay markuu cumar ku israaray uu ku adkeeyey dushiisa uu daa'im uga dhigay uu ka joojin waayey yuu dhahay cumarow haddaad raalli ku tahay inaan aado xaggooda maxaanu aadayaa liyucallimuhum kitaaba rabbihim inaan soo tacliimiyoon kitaabka rabbigood soo baro iyo wa sunnata nebiyihim nebigooda sunnadiisii ou salliya aan tujiya bihim ayaga salaadaha dahabtu waan tegayaa faradiya minhu raalli buu kaga noqday arrintaa cumaru bidaalika arrintaa wamada waa baxay huwa asaga waa abidarde ila dimishk dimishq buu aaday falamaa balagahaa mar allaala markuu gaaray wajada wuxuu helay annaasa dadkii oo qad ulicuu dhexda ka galay bitarafi taraf macnaha nimco iyo raaxraaxaysi iyo taraf iyo xoolo adduunya dhexda ayagoo ka galay ayuu u tegey anaqama suu tiimbaday fi naciimi naciimadii dadkiiooba aanba loo aabbayeelayninba aakhiro oo dadkii o dhanba dad adduuniyad noqdayo cunitaan iyo cabitaan iyo raaxaysi lagu jiro ayuu u tegey mar allaala markuu saa ugu tegey uu arkay dadkii oo sidaa xaaladoodu ay sidaa tahay fa haa lahu daalika waxaa cabsi geliyey daalika arrintaa aad buu cabsaday arrintay ku sugan yihiin waa u baqay abudarda wadaca annaasa dadkii ayuu isugu yeedhay ila almasjidi masaajidkii masaajidka imaada buu yidhi faاjtamacuu way u soo aruureen calayhi korkiisa fawaqafa fiihim waa dul istaagay wa qaala wuxuu yidhi yaa ahla dimashq war reer dimashqey antum اlإkhwaanu fi اddiin idinka diinka walaalahood baad ahaydeen wاljiiraanu fi اddaari daartiina deris baad la ahaydeen wاlansaaru cala alacdaa'i kuwa ansaar ahoo uga kaalmeeya diinka ama daarta cadowgeedana waad ahaydeen yaa ahla dimashaq ma ladii maxaa dhaco yamnacukum idinka mancinayo idin diidahayaa min mawaddatii jacaylkeyga iyo walistijaabati ajiibitaan aad ajiibtaan linasiixatii nasiixadayda nasiixadayda iyo wacdigeyda wacdigayga inaad ajiibtaan maxaa idinka mancinaya wa ana anigu laa abtaqii idinka codsan maayo idinka dalban maayo minkum xaggiina shay-an waxba fa nasiixatii nasiixadayda wacdigaygii waanintayda lakum idinkaa iska leh wa mu'anatii mu'nadaydii mu'anadayda iyo ajirkayga iyo abaalkayga iyo wixii aan u baahnaana calaa kayrikum kayrkiinu dul saaran yahay aniga idinka waan idin wacdinayaa xaqaan idin sheegayaa mu'anadadayda iyo waxyaabaha aan u baahanahayna ilaahay baan ka rabaa subxaana wa tacaala maa araa maxaa dhacay buu yidhi oo aan idin ar oo aanu arkayo culamaa'akum culimmadiinna yadhabuuna inay baxayaan oy dhimashada u badanayaan wa juhaalakum jaahiliintiinnana laa yatacallamuunaysa waxba u baranaynin war culimmadii way tegayaanoo way socdaan dhimashay u wada badanayaan jaahiliinta maanta joogtana inay cilmiga ka qaataan ay ka bartaan aysan markaa u rabin wajuhaalakum jaahiliintiina laa yatacallamuuna aysan cilmiga raadsanaynin wa araakum oo aan idin arkayo qad aqbaltum inaad qaabisheenood habeen iyo maalin daba socotaan calaa maa takafala lakum bihi allaahu casa wajalla wuxuu ilaah idinka kafaalay ilaahay cuntada asaa noo kafaalay subxaana wa tacaala maa min daabbatin daabbad ma jirto ilaa ilaahay baa risqigeeda ahaaday subxaana wa tacaala oo haaya ilaahay subxaana wa tacaala risqiga oo idiin kafaalaad ka daba cararaysaan wa araakum maxaa dhacoon idin arkahayo qad aqbaltum inaad qaabisheen oo aad daba socotaan mar walba calaa maa takafala lakum wuxuu ilaahay idinka faalay bihi lakum adinka bihi shayga allaahu caza wajalla oo wataraktum aad uga tegaysaan maa umirtum wixii laydin amray bihi maaga soonkii iyo salaadii cibaadaadkii iyo wixii sameeya laydin dhahayna waad ka tagteen wixii anaa idin ballan qaado afkiina gelinaa laydin dhahayna waad ka daba cararaysaan maa lii araakum maxaa xaalkayguy oon idin arkaayo tajmacuuna aad u kulminaysaan maa laa ta'kuluuna waxaydan cunaynin watabanuuna aad u dhisaysaan maa laa taskunuuna meelaadan degaynin mar allaala marka cimaaradaha la wada dhiso aad loo dhammeeya maalinta furaha loo dhiibara waa suuragala inuu iska dhintaba maantao dhan wuxuu aruurinayo jamcina lagabaa inuu cuni waayo waad jamcinaysaan waxaydan cunin waad dhisaysaan waxaydan degaynin maxaa dhaco xaaladda aan idin arkaayo oo watu'ammiluuna aad iyo yidadiilinaysaan maa laa yablaquun waxaadan gaaraynin waxaadan gaari karin laqad jamacat alaqwaamu qoomyaa laqad jamacat alaqwaamu way jamciyeen qoomamyaalkii allatii kuwaasoo qablakum adinka idinka horreeye waa amlad wayna yididilsadeenoo wax badan bay rajeeyeen famaa huwa ma ahaanin ilaa qaliilun wax yar maahane xataa asbaxa ilaa uu noqday jamcuhum wixii ay jamciyeen buuran halaag iyo khasaaruu noqday wa amalahum waxay yadadiilsadeenay amaleeyeenna guruuran kaday noqotay wa buyuutuhum guryahoodana qubuuran qubur bay markaa noqotay idinkana saasoo kalea idiin dambaysaa haadihi caadu tani waa caad yaa ahla dimishaq dimishaq ehelkeediioo caad waa taasaa qad mala'at اlarda dhulkii waxay ka buuxiyeen maalan waa waladan owlaad iyo maal ee fa man yashtarii yaa iga iibsanaya minii xaggayga tarikata caadin caad waxay ka tageen alyowma maanta bidirhamin yaa iga siisanaya war xoolihii iyo wixii ay jamciyeen allatii lam yukhlaq miluhaa fi lbilaad yaa iga siisanaya laba dirham keliya fajacala annaasu dadkii waxay guda galeen yabkuuna inay oynayaan xataa sumica ilaa la maqlay nashiijuhum oohintooda iyo qayladeeda min khaariji اlmasjidi masaajidka bannaankiisa yaa dadkasuu u wacdinayey oohintoodii laga maqlay bannaanka masaajidka wa wamndu daalika alyowm maalintaa laga bilaabo dafiqa wuxuu guda galay abu dardaa yaummu inuu u qastahayo soo aadahayo majaalis annaasi dadka makaano fadhigooda oo fii damashaq ay ku leeyihiin meelaha ay fadhiistaan buu imaanayaa wayatuufu wuxuu ku wareegayaa biaswaaqihim suuqyaalkooda fayujiibu wuxuu u jawaabayaa assaa'ila midka su'aasha weydiiya wayucallimu wuxuu waxbarayaa aljaahila midka jaahilka wayunabbihu wuxuu baraarujinayaa alghaafila haafilka iska ilowsan khayrkii wanaagga muqtaniman asagoo ka faa'iidaysanaya ka khaniimaysanaya kulla fursatin fursad walba fursad walba uu helo waa ka khaniimaysanaa mustafiidan ka faa'iidaysanaya min kulli munaasabatin munaasabad kastoo laysugu yimaado fahaa huwadaa waa kaasoo yamuru marahaya darda bijamaacatin koox qad tajamharu ururay ururo isugu yimid calaa rajulin korkiisa wuxuu arkay meel ciriiryo dad ku soo jamhuuray oo soo aruuray nin baa dhex fadhiya wa jacaluu waxay guda galeen yadribuuna inay garaacayaan ninkii wayashtimuunahu ay caynahayaan fa aqbala wuu soo qaabilay abudarda calayhim dadkii korkooda wa qaala wuxuu yidhi mal khabar maxaa dhacay maxaa ka jira meeshaan faqaaluu waxay dhaheen rajulun waa nin waqaca ku dhacay fii dembin kabiirin dembi weyn nin dembi weyn ku dhacaa meesha jooga saasaa laysugiin waa la garaacayaa qaala wuxuu dhaha ra'aytum iyo warram low waqaca hadduu ku dhici lahaa fii bi'rin ceel afalam takuunu soo ma ahaan lahayn tastakhrijuuna minu kuwa ka soo saara hadduu ceelku dhici lahaa masii garaaci lahaydeen maya waa ka soo bixin lahaydeen soo ma aha saasuu markaa ku yidhi qaaluu bala haabay dheen nacam waan ka soo saari lahayn qaala laa tasubuu raacayna walaa tudribuuha garaacina wainamaa in kale meeciduuhu wacdiya wabasaruuhu tusiya xaqa waaxmidu اllaha ilaahay ku mahdiya alladii caafaakum idinka caafiyo idinka ilaaliyey min alwuquuci fii dembihi dembigiisoo kale inaad ku dhacdaan idinka xataa inaad ku dhacdaan baa suuragal ah marka alxamdu lilaahi dhaha ha caynina ha tummina wacdiya waaniya xaqa tusiya waaxmid اllaaha ilaahayna ku mahdiya alladii allihii caafaakum idinka ilaaliyey min alwuquuci fii denbihi qaaluu waxay dhaheen afalaa tubqiduun miyaadan u caroonaynin ninkan nin dembi weyn ku dhacay u xanaaqi maysid qaala wuxuu dhaha innamaa abqidu waxaan u caroonayaa ficlahu ficilkiisa dembigaa uu sameeyey fa idaa tarakaw hadduu ka taga dembiga fa huwa akhii walaalkay waaye maxaadna ceebka keenaya waa dembigaa uu sameeyey ficladaasaan kaga xanaaqayaa mee haddii uu toobo keeno uu iska dhaafo dembiga waa walaalkay fa akhada arajulu ninkii buu qaatay uu la tegey ninkii ayuu qaatay fa akhada wuxuu guda gala dheh arajulu ninkii yatajannibu inuu ka fogaanayo dembigii wayuclin uu iclaansanayo towbatahu towbadiisii toobana markaa wuu la yimid wahaadaa midkaana shaabun waa dhallinyaro yuqbilu soo qaabilay calىa abi dardaa wayaquul wuxuu ku yidhi awsinii ii dardaaran yaa saaxiba rasuuli rasuulka alla saaxiibkiisiiyow asxaabta nebigaad ka mid ahayda ii dardaaran fa yaquulu lahu wuxuu ku yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow udkur ilaahay xus fi saraa'i wakhtiga farxaddii barwaaqada aad ku jirto markaad farxadda ku sugan tahay ilaahay xusuuso yadkuruka alla wuxuu ku xusayaa fi daraa dhibka markuu yimaadee yaa bunaya wiilkaygiiyow kun ahaw caaliman nin caalimahoo cilmi dadka barahaya aw mutacalliman mutacallim ardayhoo cilmi baranaya aw mustamican ama mid dhegaysanaya walaa takun iraabica ku afraad ha noqon oo fatahlakaad halaagsanto ama cilmi dadka bar ama cilmi baro amase mustamic noqoo cilmiga dhegayso cilmi dhagood qaado intaa haddii la waayo way ku dhammaatay waxaad noqonaysaa ku afaraad haddaad raacdo waad halaagsamaysaa waa suuq warwareegka afaraad yaa bunaya wiilkaygiiyo liyakun ha ahaada almasjidu masaajidka baytaka gurigaaga gurigaaga masaajidka ka dhigo intaad aqalkaaga joogtii shaqadaada ma ahee inta kale guriga alla soo gal fa innii anigu samictu rasuul allaahi baan maqlay yaquul asagoo odhanaya almasaajidu masaajidadu baytun waa u guri kullu taqiyin qof kastoo taqi ah nin kastoo taqiga gurigiisa waa masaajidka waqad damina allahu ilaahay wuxuu u ballan qaaday caza wajalla liman kaanat ilmasaajidu qofkay masaajidadu buyuutahum guryahooda noqdaan alrawxu wاlraxmatu wاljawaaz roox oo naxariis iyo raxmad iyo wاljawaazi gudbitaan cala asiraati siraadka dushii la gudbo ilaa ridwaan illaahi raadi ahaashada alla loo gudbo caza wajalla waa jannadee wa haa ulaa'i kuwaana jamaacatun waa koox oo min ashubbaani shubbaanta ka mid ah jalasuu cala ariiqi waddadii bay fadhiisteen yataxadauuna ayagoo sheekaysanahaya wayanduruuna eegeegahaya ila almaariina dadka marahaya fayaqbilu calayhim wuu soo qaabilay wayaquulu wuxuu yidhi yaa banaya wiilashaydiiyey sawmacatu rajuli ninka waabtiisa almuslimi ee muslimka ah beytu waa gurigiisa meesha sumcadaa uu ku badbaadahay waa gurigiisa yakufu fiihi uu ku ilaaliyo uu ku dhowro nafsahu nafsadiisii wa basarahu araggiisa wa iyaakum waxaan idinkala digayaa idinka iyo waljuluus fadhi fi laswaaqi suuqyada la fadhiisto fa innahu yalhii wayulqi waa shay laqwi iyo xumaan ah lahwi iyo xumaan iyo waxaan qiimo lahayn iyo dembi waayee waxaan idinkaga digayaa inaad aswaaqda fadhiisataan wa fii aqnaa'i iqaamati abi darda abi darda in allaala intuu ku nagaa bidimashq dimashq meesha la yidhaahdo oo meesha sii joogay bacaa ilayhi wuxuu u soo diray waaliha waaligeedii mucaawiy bna abi sufyaan ayaa adeeg u soo diray yakhtubu asagoo u doonahaya ibnatahu gabadhii abi darda liibnihi yaziid wiilkiisii yaziid mucaawiya wiilkiisii yaziid ahaa mucaawiya waa madaxweynihii dimashik markaa haystay wiil asaga oo dhalaa wuxuu u soo doonay abidarda gabadhiisi ee abidarda macnaha abidarda waa darda waa gabadhiiba abidarda waa aabbahe liibnihi yaziid buu u soo doonay faabaa waa u diiday an yusaawijha inuu u guuriyo lahu asaga wa acطaahaa gabadhii wuxuu siiyey lishaabin wiil dhallinyaroo min caamati اlmuslimiin muslimiinta dadweynaha ka mid ah radya uu raalli kaga noqday diinahu diinkiisii wa khuluqahu dabeicadiisa wiilkii boqorka dhalayna waa u diidey nin dadkan iska caadiga ahee meelaha iska deganna waa siiyey laakiin diin iyo dabeicad uu raalli uga noqday fa saara dalika fi nnaasi dadkii bay ku dhex faaftay arrintii fa saara way ahaatay daalika arrintaa fi nnaasi dadka gudaheeda wa jacaluu waxay guda galeen yaquuluuna inay odhanayaan khaطaba yaziid aya bin mucaawiya binta abi darda ayuu soo doonay faraddahu abuuhaa aabbaheedna waa radiyo waa diiday wa zawajahaa wuxuu u guuriyey lirajulin nin oo min caamati lmuslimiin dadweynaha muslimiinta ka mid ah fasa'alahu waxaa weydiiyey saa'ilun can sababi daalika sababtuu ugu diiday gabadhaadi guri boqoreed bay geli lahayde maxaa dhacay baa la yidhi faqaala wuxuu idhi innamaa taxaraytu waxaan ula qasday fii maa sanactu wixii aan sameeyey salaaxa amri dardaa'i dardaa gabadhayda darda arrinteeda inuu hagaago qaal faqaala wuxuu yidhi wa kayfa sidee waaye suu u hagaagayaa ciddii boqorkaad u diiddaybe faqaala wuxuu yidhi maa dannukum maxaad u malayn doontaan bidardaa'i gabadhayda darda idaa qaama hadduu istaaga bayna yadee horteeday soo istaagaan alcabiidu addoomooyin yakhdimuunaha u khidmaynahayo u shaqaynahaya wawajadad ay hesho nafsaa nafsadeeda fii qusuurin qowlado waaweyn inay ku dhex jirto yakhtafu uu dafahayo lialwaa'iha lialaiha lu eeda macnaa qurxeedii waxaasoo dhan ba albasara indhaha luulkii iyo waxyaabaha khusuurta ku dhex sugan indhaheedu ay saa u dafaane eeg eegayso dhinacyadana khaadimyaasha shaqeeye ay u joogaan ayna xaggeebuu yusbixu ahaan doonaa diinuhaa diinkeeda yowmaidin maalintaa maalintaa gabadhayda say noqon doontaa inay salaadda ka tagtaa macquul ah inay tukan weysaa suuragal ah wax kalaad fiirinaysaan wa fii khilaali wujuudi abi dardaa abi darda in allaale intuu ku sugnaa fii bilaadi shaam qadima calayhim waxaa korkooda u soo galay amiiru اlmu'miniin cumar ibn اlkhaaab mutasagoo mutafaqiyan baarbaaraya asagoo xaaladdii ay tahay mutafaqid asagoo ah tafaqudhaya oo raaraadinayo baarbaarahaya bilaadii shaam axwaasheeda mutafaqidan ah axwaalo ah, axwaasheeda ayuu soo galay fazaara wuxuu booqday cumar saaxibahu saaxiibkii abaadardaa fii manzilihi gurigiisii buu leylan habeennimo ku soo booqday fadafaca albaab albaabkii buu iska riixay faidaa huwa waaba asagoo bikayri qalqin aan xirnayn bir lagu xiro iyo sakatuurihii maba lahanba saasuu u riixay waa u furmay fadakhala wuu galay fii beytin mudlimin guri mugdi ah faynusbuma u taalaba laa daw'a fiihi wax iftiin ah ma laha falamaa samica abu dardaa markuu maqlay xisahu shanqartiisii qaama ilay wuu soo istaagay dareen baa galo wuu soo kacay waraxaba bihi wuu soo dhoweeyey wa waajlasahu wuu soo fariisiiyey wa akhada waxay guda galeen alrajulaani labadii nin waa cumar iyo abidarde yatafaawadaani inay isdhaafdhaafsanayaan alaxaadiida sheekada yatafaawadaan ayagoo ahoo isku dhiidhiibaya sheekada marna kan baa qabsanaya marna kan baa qabsanaya waddulaamu mugdiga jirana yaxjubu uu ka qarinayo ka xijaabayo kullan ku kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah can caynay saaxibihi ee saaxiibkii labadiisa indhood kan hadduu saa u fira kaindhiisa ma arkaayo ka hadduu saa u sooyan ma arkaayo waa mugdi meeshii taasay markaa ku sheekaysanayeen fajasa cumar uu daray uu taabtay dheh wisaada abi dardaa abi darda barkintiisii buu taa u taabtay fa idaa huwa bardacatun waa mid khaliid ah bardacadka waxaa loola jeedaa waa ratiga marka la raraayo ama faraska juuniga ama marada korka laga saaro kaabaa barkinu ah waxasa wuxuu taabtay haddana firaashahu firaashkiisa faidaa huwa xasa waa qururux jasa wuxuu taabtay haddana dihaarahu go'iisii faidaa huwa kisaa'un waa go raqiiqun jilicsan laa yafcalu shay-an aan waxba ka samaynaynin fii bardi dimishq macnaha dimish qabowgeeda aan waxba ka taraynin goa uu labisayna waa sidaa faqaala lahu wuxuu ku yidhi raximaka allaahu ilaahay ha kuu naxariisto alam uwasic calayk miyaan lagu waasicinin xoolo badan ma helin miya alam abcaf ilayka miyaan xoolo kuu soo dirin faqaala lahu cumar abudarda wuxuu ku yidhi atadkuru yaa cumar ma ku xasuusiyaa cumarow xadiian xadiid xadaanaahu uu noo sheekeeyey ama uu noo xadiiey rasuulu llaahi sal alla alيh wasalam qaala wamaa hu waa maxay qaala alam yaqul miyuusan oran liyakun ha ahaado balaaqu axadikum axadkiin balaaqiisa balaaqa macnaha waa axadkiin kifaayihiisa waxyaabaha uu ku noolaanaya ha noqdo min addunyaa xagga adduunka ka zaadi raakibi raakib iyo musaafir sahaydiisa oo kale qaala cumar belaa buu dhahay haa qaala famaadaa facalnaa maxaanu samaynay bacdahu markaa kadib yaa cumar cumarow markuu rasuulku saa nala dardaarmay kadib anagu seen yeelnay fa bakaa cumar waa ooyey wa bakaa abudardaana waa ooyey wamaa zaala labadoodu kama aysan zuulin kama aysan zuulin yataja kama aysan zuulin labadoodii yatajaawabaani inay isku jawaabahayaan yatajaawab midba mid inuu qaadanayo bilbukaa'i oohinta xataa طalaca ilaa uu ku dhashay calayhimaa korkooda asubxu subxi mid kastaa oohin buu galay dalla wuxuu noqday abu dardaa ama uu ku sugnaaday fii dimishk yacidu asagoo waaninaya ahlaha ehelkeeda wayudakiruhum xusuusinaya wayucallimuhum اlkitaaba kitaabka barahaya wاlxikmata iyo sunnada xataa ataahu اlyaqiin ilaa geeridii ay u timid ilaa uu dhinto ayuu sidaa ahaa abu dardaa falamaa marida markii uu xanuunsaday marada almowti xanuunkii geerida dakhala calayhi waxaa u soo galay asxaabuhu asxaabtiisa faqaaluu waxay dhaheen maa tashtakii maxaad sheeganaysaa xaggee ku xanuunaysaa dhibka qabta waa maxay qaala dunuubii dembigayga buu yidhi dembigaygaan ka sheeganayaa wadnahay xanuunayo beerka leegahay saasay filaayeen maxaasoo dhan maba loo bixinba dunuubii dembigaygaan ka sheeganayaa qaaluu wamaa tashtahii maxaad ishtahaynaysaa maxaad jeclaysanaysaa maxaad dalban lahayd waxay u malaynaayeen liin la miira iyo waxsaasoo kale inuu dhahayo qaala cafu rabbii buu yidhi rabbiga cafintiisa yaan ishtahaynayaa uma qaala wuxuu ku yidhi liman xawlahu wixii gaararkiisa ahaaday laqinuu war ii laqina laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulu اllah famaa zaala kama uusan zurin yuraddiduhaa inuu ku celcelinayo shahaadateynka xataa faaraqa alxayaat ilaa xayaatadii ay dhaaftay ilaa uu dhintay buu sidaa markaa lahaa walamaa goortii laxiqa uu haleelay abu darda bijiwaari rabbihi rabbigii derisnimadiisa uu baxay ra'aa coof ibnu maalik alashjaciya ninka lagu magacaabo ayaa wuxuu arkay fii maa yaraahu naa'imu qofka hurda wuxuu arko mar allaala markuu ninkaa dhintay ayaa coof ibnu maalik alashjaci riya buu arkay muxuu arkay marjan beer akhdara cagaaran fasiixa alarjaa darafyaalkeedii barxad weynna markaa leh ayuu arkay waarif alafyaa hooskeedana uu weyn yahay har aad yaad u weyn leh beertii aad aad u weyn fiihi waxaa ku dhex taalla beerta qubbatan ee daar aad aad u weyn ama teendho dheh qubbaa ku taala sar weyn sar dheh cadiimatan oo weyn oo min adamin maqaar ka samaysan xawlahaa gaararkeeda hanamun ari badan baa jooga raabidatun degan ari tartiib isaga daaqayoo degan yaa meeshoo dhan saa u joogtaa lam tara alcaynu indha aysan arkin milahaa taasoo kale qadun weli maalik ibnu cawf ibnu maalik alashjaci yaa riya ku arkahaya markuu abudarda dhintay ka bacdi fa qaala wuxuu yidhi liman haadaa war yaa iskale meeshaan ama qubaddan ama sartaan liman haadaa faqiila lahu waxaa laygu yidhi buu yidhi faqiila lahu waxaa loo yidhi licabdiraxmaan ibni coof baa iska leh meeshaan barxaddan weyn iyo dooggan iyo cagaarkan sartan quruxda badan ee dheere adamka ka samaysan cabdiraxmaan ibni coof bay u faalaca calayhi waxaabaa u baxay cabdiraxmaan ibni coof min alqubbati teennadiibuu ka soo baxayba weli reediibuu ku jiraa wa qaala lahu wuxuu yidhi yabna maalik ibnu maaligow haadaa kan maa waaye acطaana allaahu ilaahayna siiyey caزa wajala wuxuuna nagu siiyey biqur'aani qur'aanka qur'aankaan akrin jirnay qur'aankaan ku camalfali jirnay abaalkeedii waaye walow ashrafta haddaad fiirin lahayd calىa haadihi haniyati meeshaa buurta agteedana la ra'ayta waxaad arki lahayd maa shay baad arki lahayd lam tara caynuka indhaha waynan arkin oo wasamictaynan maqlin maa maa wasamicta waxaad maqli lahayd maa shay lam tasmac cudunuka dhagahagaysan maqlin wawajadta waxaad heli lahayd maa lam yaktar waxaan ku soo dhicin calaa qalbika qalbigaaga kanaad u jeedaaye xoogaa kor fiiri bal waxaad arkaysaa waxaana indha arkin dhegana maqlin qalbi bani aadamna aan ku soo dhicin faqaala ibnu maali faqaala wuxuu yidhi ibnu maalig waliman daak yuu u sugnaaday kaa kullahu dhammaantii yaa abaa muxamed abaa muxamed waa cabdiraxmaan ibnu cawf abaa maxamedow yaa iska faqaala acaddahu اllaahu ilaahay wuxuu u diyaariyey caزa wajala liabi darda abi darda abi darda ayuu u diyaariyey liأnnahu kaana maxaa yeelay wuxuu ahaa yadfacu mid ku riixa isaga riixa oo isaga celiya canhu xaggiisa addunyaa adduunka biraaxatayni labadiisa calaacalood iyo wasadri xabadka adduuna soo riixa isna iska riixa wuu soo riixa wuu iska sii riixayaa ninkaas saasaa markaa ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala abi darda qisadiisa cajiibka badan baan meesha uga baxnay waxaanu geli doonaa habeen dambe haddii rabbi idmo zayd ibnu xaarisa ninka lagu magacaabo balse meesha haynoo joogto caawo bilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله حي على الفلاح